سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسأل الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii sideed iyo siddeetanaad ee majaalis dulmarka iyo sharax kooban ee kitaabka sunan nasaa-i habeenkana waa habeen axadda kuna beegan sagaal iyo labaatan bisha rabiic alawal rabiiculawal kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam kayfa alwitru bitiscin baabka saddex iyo afartanaad ayaan kusoo jirnay salaatuleylka iyo salaatu nahaarka kitaabka ahaa ayaan kusoo jirnay baabka saddex iyo afartanaad kayfa alwitru bitiscin kayfa sidee buu ahaaday alwitru witrka bitiscin sagaal markii aad ku watrinaysa ama aan ku watrinayno ama qofku muminka uu witrka kula imaani xaalada siday noqonaysaa oo taxyaadka xagu gelaya ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun todoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي mt abarna haruun ibnu isxaaq alhamdani waa saduuq can cabda ibnu sulaymaan akilaabi waa iqatu dabtun xaafid can saciid ibn abi caruba iqatu xaafidu yudalis can qataada ibnu dacamata saduusi اlbصri wa iqatu habtun yudalis can zuraara ibna awfa alcaami alxarashi wa iqatu caabid can sacd ibnu hishaami waa iqa ana caaishaةa uma اlmu'miniin radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kunaa waxaan ahenay nacudu kuwa tira tiriyo nucidu kuwa u darba ama u diyaariyo lirasuuli rasulka sal l slm siwaakahu cadaygiisa iyo wa tahuurahu weyseqaadkiisa kadibna fayabcaduhu اllahu alla weyne ayaa soo saara oo hurdada ka soo kiciyo caza wajal limaa shaaa goortu uu doona an yabcaثahu inuu soo saaro min aleyli habeenka fayastaaku markaasuu nabiga cadaysan jiray salى اllahu alيه waslm wayatawaba wuu is qaadan jiray wayusallii wuxuu tukan jiray nabigeena sala allahu alayh waali wasalam tisca rakcaatin sagaal rakc ayuu tukan jiray laa yejlis uusan fadhiisanaynin fiihinna sagaalkaas gudahooda ilaa cinda haamina ragcada sideedaad marka uu gaaro ama agteeda maoyane meel kale uusan fadhiisanaynin markuu ragcada sideedaad marka gaaro ayuu fadhiisan jiray oo wayaxmad ullaha alla weyne ayuu mahadin jiray wayusalii calaa nabiyihi nabigiisa ayuu ku saalin jiray sala allahu aleh wasalam wayadcuu alla ayuu baryi jiray baynahunna inta intaa u dhexayso ayuu alla baryi jiray subxaana wa tacaala walaa yusalimu ma salaama noqsan jirin tasliiman salaama noqsi ma salaama noqsan jirin uma kadibna yusalii wuxuu tukan jiray ataasicata ragcada sagaalaad wayaqcudu waa fariisan jiray wadakara wuxuu sheegay kelimatan eray iyo kelime oo naxwa iyadoo kale ah wayaxmad wuu mahadin jiray allah alla weyne caza wajal wayusallii calaa nabiyihi ayuu ku sallin jiray wayadcuu alla ayuu bari jiray sala allahu calayhi waalihi ali sm wasaxbihi uma inta kadib yusallimu uu salaamsoo jiri tasliiman salaama naqsi yusmicunaa uuna maqashiyo uma kadibna yusallii wuxuu tukan jiray rakcatayn laba rakca wa huwa walxaal huwa isagana qaacidun uu fadhiyo xadiidkan marka sagaalka rakca haddii aad isku xiraysid habka loo dukanaa ayuu muxuu ahaa nabigeenna uu samayn jiray ayaa ummuna caaisha cadaynaysaa radia allahu tacala ardaaha marka meesha waxaa ku jira marka in ay sagaalka ragca israacsanayd hal salaamo noqsana meesha uu jiray waxaa laga yala fahmi karaa marka in ataxiyaat marka sideedaadka la gaaray ataxiyaat in loo fadhiistay soo wax laga fahmi kara ma muuqato ya saas miya marka waxay noqotay marka in sideeddii lagu atexiyaadsado sagaalkiina marka muxuu ahaa loo istaago sidaas ayuu taqriiban ishaarayaa laakiin machuudka iyo dhaqanka nabigeena salى allahu عalayh waali wasalam inta badan sidaa ma ahayn waa xaalaad naadira ah oo dhacday inay tahay ayaa suuragala wallahu aclam waayahay horaana waan soo sheegnayo kow iyo toban iyo todoba iyo sideed iyo todoba iyo sagaal iyo tobani kow sidoo kale hal saddex intaba waan soo marnay oo in kulu dalika hadalka imaam qurطibi uu sheegay libayaani اljawaas caddayn la caddeey inay hawshaa bannaan tahay iyo sidoo kale fii axwaali wa awqaatin mukhtalifa marka wax ishkaal oo dhib oo ku sugan meeshaa ma yeelan wallahu aclam xadiid kun todoba boqol iyo kob iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam naswi alay mt barna zakariya ibnu yaxya asijzi wa naziilu dimishqa wa iqaة xaafid qala xadaثna isxaaq ibn ibrahim ibn rahwe weyaan waa imaamkii qaala anba'ana cabdiلrazaq ibn hamaam الصancani wa iqaة xaafid qala xadaثna macmar ibn rashid اlasdi wa iqa can qataada ibn dacamة saduus اlbصri can zurara ibn awfa alcaamiri alxarashi iqaة caabid ana sacd ibn hishaam wa iqa ibn camir lama goortii qadima uu noo yimid calayna anaga noo yimid akhbarnaa wuxuu noo sheegay annahu isaga ataa inuu tagay ibna cabaasa uu tagay ibna cabaasin uu tagay fasalahu markaasuu ibnu cabaas weydiiyey yaa la weydiini ibnu cabaasaa la weydiini ninka weydiin waa ninke waa sacd ibnu hishaam can witri rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali waslm rasuulka ale witrkiisa ay wax ka weydiiyey qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas alaa adulluka makugu farfiiqaa oo maku tusaa aw amaba alaa unabi'uka makuu sheegaa biaclama ahli اlardi arlada ehelka arlada ama dadka arlada iyo adduunka ku sugan qofku ugu aqoonta badan ma kuu sheegaa biwitri rasuulillaahi sala allahu calayhi waali wslm rsulka alle witrkiisa adduunka intaba ku sugan qof ugu aqoonta badan ma kuu sheegaa saasuu ku yidhi waaya qultu waxaan idhi waxaa dhihi sacad ibnu hishaam man waa qofkee wuxuu islahaa ibnu cabaas cid kaga dheeraysa lama arko qaala wuxuu yidhi caaishatu weeyaan waa caaisha ay hiya caaisha faataynaaha waan u nimid waa sacad ibnu hishaam ibnu caamir ninka la socdayaa xasuusta a ninkii uu muxuu ahaa ha hay aw ninki de hala sheega haddii laiska dhaafo ka warrama haddii la sheegi waayo la yidhaha cashirka aftax aawad maadaama la sheegi waayo ka warrama xaaji cumar xukunkaad ma saaraysaa bis waa lacfiin ragga a ku filan <laughs> waaya ninkaas lasoo qabta o wuxuu yidhi man qaala caaisha faataynaa waan u nimid isagii ninkii saaxiibkiisa ahaa fasallamna calayha waan salaamnay wadakhalnaa waan galnay fasa'alnaaha waxaan wax ka weydiinay ya <laughs> axsanta xakiim weeyaan nacam marka fasa'alnaha markaasa su-aalo ayaan weydiinay faqultu waxaan idhi marka anigii ambi'iini ii sheeg can witri rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali waslm rasuulka alle witrkiisa wax iga sheeg qaalat waxay tidhi kunaa waxaan ahay nuciddu kuwa darba ama diyaariyo lahu nabiga u diyaariyo siwaakahu cadaygiisa iyo wa tahuurahu weyseqaadkiisa iyo tahaaro qaadashadiisa qabays hadayta xataa fayabcaثuhu اllahu alla weyne ayaa soo saara caza wajala maa shaaa intuu doon an yabcaثahu inuu soo saaro min aleyl habeenka xilliga ilaahay ugu tiragalay ayuu soo kici isna kole diyaargarowna wuu jira fayatasawaku markaas cadayaysani watawada weyse qaadani uma intaa kadib wuu tukani tisca rakcaatin sagaal ragca yuu tukani laa yaqcudu fiihina uusan dhex fadhiisanayn ila fi haamina tan sadeedaad mooyane fayaxmad uu mahadin allah alla caza wajal wayadkuru wuxusi wayadcuu allah ayuu baryi uma kadib yanhadu uu istaaga walaa yusalli mana salaama noqsado uma kadib yusalli wuu tukani ataasicata rakcada sagaalaad faylis waa fadhiisana fayaxmad uu mahadin allah alla caza wajal wayadkuru wuxusi wayadcu allah yo baryi uma kadib yusallim wasalam wasana tasliima salaam yusmicuna uuna maqashiiyo uma intaa kadib yusalli wuxuu tukan rakcatayn laba rakca wahuwa jaalisan isagoo fadhiyo fa tilka taa iyada ixdaa casharata rakca waa tobani kow rakc yaa bunaya wiilkaygiiyow falamaa goortii yasanna nabiga uu da-oobay da ay soo gashay rasul lah sal slm akhada u qaatay allaxma hilib hilib asaga ayaa rartay wa masaasa hilibka qofka de hilib ayaa fuulay wa ya akada akadahu lamu miya saasay ahaan lahayd laakiin lama ayaa saaran meeshi allama ayaa saaran akada lama kaanahaa mafcuul lamada mafcuul ay noqona marka isaga hilibkii inta soo aruursaday aisa saarayo kale <laughs> dabcan asbaabtiia imaana dadiya amamogta keeni waxaa keeni muxuu ahaa yani xaaladda laftarkeedii waxbaa yara dhibkii badnaa iyo murugihii badnaa iyo wii way fatxu maka marka aakhira u jeesta markaas hawsha damba waa wax badan baa markiis dhimay qofka moogta waxyaabahan intaas hadda eh, lala dagaalamay gaaladii oo y dhibaayeen oo saxaabadii la cadaabay inta badan nabigeena sal slm wuxuu la muri jir waxa u badnaa saxaabadii dhibaatada lagu haya hawlihii hawsu dhaceen marka hilib baa yara koray wa akhada lama hilib uu soo qaatay kow aw tara bisabcin toddoba ayuu witr muxuu ahaa ku tukaday ama ula imaaday uma kadib yusali wuu tukani rakcatayn inuu tukan wahuwa jaalis isagoo fadhiya bacda maa yusalima goortu salaamsooda kadib fatilka ta iyada tiscan ay bunay fatilka tiscan waxaa idiin qoran tiscan kulligiin tiscun ma jirto haye tiscan maxay noqona marka ya ya ah, lakin tiscan maay noqonaya craab ahaan ya ah, sagaal axsanta haye maya hiya tiscun la dheh okay marka kee marka fakaanat الsalaaةu tiscana <laughs> tamaam jamiil halkaa weyaan waa halka iyada marka fatilka ta iyada ah التي صلاها saas horta isma qabanaysta ayada ma kama dheer lakin ayada maaha fatilka tiscan ay bunay fatilka yacnidaas wax ugu dhow ma yani aw tacni tiscan taas wax ugu dhow ma ay bunaya wiilkaygiiyow wa wuxuu ada rasul rasulka sal slm ida sallaa goortuu salaatan salaad axab wuxuu jeclaan jira an yudaawima calayha inuu salaada joogta ayuu nabigana jeclaan jiray sal allahu alay waslam xadid kun todoba boqol iyo laba waa xadid saxiixa qala imam nas alي abana zakariya ibn yaxya waa iqat xaafid qala xadana isxaq ibn ibrahim xamdali wa ibn rahawi qala anbana cabdirazaq bn hamaam sancani wa iqat xaafid qala xadana macmud rashid alazdi wa iqat can qataada can xasan ibn abilxasan basri wa iqat habtun caabidun maxaa lagu sheegay tadliis oo ma laha nacam qaala ahbaranii sacd ibn hishaam wa iqa can caaishata radi allahu ta anhu isaga sacad buu noqoni damiirka samicaha wuxuu ka maqlay caaisha taquulu iyadoole ina rasuula rasulka sal slam kana waxaa rasuulkan yutiru mid witir la yimaada bitiscin sagaal bitisci rakcatin sagaal rakca uma intaa kadib yusalli wuu tukan jira rakcatayni wahuwa jaalisan isagoo fadhiyo falamaa goorta dacufa nabiga uu tabar darraaday waa culsaaday weeyaan awtara bisabci rakcatin todoba rakca ayuu nabigu witrka kula imaaday uma salla wuxuu tukay rakcatayn wahuwa jaalisan isagoo fadhiyo labadan rakca marka oo nabigu fadhiga ku tukanayey xaaladiisa culayska markaa imaaday mulaazimay ahayd riwaayaadku ad arkaysaan marba haddii nabigeen xaaladii u gaaray dacfiga oo salaadihii witerkiisa uu soo gaabiyey waxaa daba ooli jiray labada ragca sidoo kale markuu sagaalka isku xihan tukanayn labada ragca oo fadhiga way muxuu aha way jiri jirtay xataa qabla adacf laakiin haaliban bacd dacf ay u badnayd waayo xadiidka kun todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasc amt akhbarana moxamed ibn bashaar waa bundaar isaga iyo maxamed ibn muhana waxaa weye waxaa la yidhahdaa arasaynihan laba ninoo kala dhacda maaha waa isku martaba asxaab sitana mashaaikhay u yihiin iyaga ayaa mxuu labadaba marka laba ninoon kala dhicin wa waana kula waaxid minhum waa xaafid xaafidka bodsaaman xaafid qof wal lama dhihi karo lidaalika xufaadda hadda a taqaanaa alxaafid ibnu xajar iyo dad kooban wa baab fudud ma ahan mutaahiriinta xaafid in la yihah qofka waa naadir marka marka qofka iqa xaafid la yihah martaba dheer oo fiiriy kor ha loo fiiriy qala imam nt abarna mxamed bashaar wa bundar wa iqat xaafid qala xadaana xajaaj ibnu minhaal xajaaj ibnu alminhaal albasri wa iqat faadil qala xadaana xamaad ibnu salmata wa xaafidu iqat xaafidu cabid albasri weya can qataada ibn dacama saduur basri can xasan ibn abi xasan basri can sacd ibn hishaam wa iqa can caaishat xukoor um muminiin ana rasul rasulka al sl slm kaana rasulka wuxuu ahaa yutiru mid ku witriyo oo witr la imaada bitiscin sagaal wayarkacu rakcatayn laba rakac yuu rukuc jira wahuwa jaalisin isagoo fadhiyo labada rakac marka waa mulaazim way daba socotaa xadiidka kun todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mtl akhbarna maxamed bin cabdillaahi khalanji moxamed bin cabdillahi alkhalanji soo idinma qorno ninka isaga ah waa saduuq qaala xadaana abu saciid yacni mawla bani haashim ayaa xurayna abu saciidkaas magacii waxaa la yidhi cabdiraxmaan ibn cabdillahi albasri waa saduuqun rubama akhطأ qaala xadaثana xusayn ibnu naafic alcambari الtamimi laa ba'sa bihi qala wuxuu yihi xadaثana xasan ibn xasan basri can sacd ibni hishaam anahu sacd ibn hishaam wafada calى umi اlmu'miniin um caaisha ayuu wafdi ahaan ugu yimid waa kii xadiidkan soo maraynay fasa'alaha wuxuu wax ka weydiiyey an salaati can salaati rasul lah sl sl rasulka saladiis wax ka weydiiyey faqalat waxay tihi kaan wuxuu nabigena sal sl yusalli mid tukada min leyl habeenka tamaana rakcad sideed ragc ayuu nabigan tukan jiray alayh slat slam wayutru bitaasica tan sagaalana witr ayuu la imaan jiray yusali wuxuu tukan jira rakcatayni wahuwa jaalisan isagoo fadhi mukhtasarun xadiidka waa gaaban yaha weyaan ay huwa mukhtasar xadid kun todoba boqol iyo iyo labaatanaad wa xadid saxiixa qaala imaamu nasai alah mtl hanaad ibnu sari abu sari hanaad ibnu sari abu sari waa iqa can abilaxs salaam ibnu sulaym alkuufi waa iqa can ilacmash sulaymaan ibn alkahili alkuufi waa iqatun habtun nacam uraahu waxaan u arkaa uu yidhi can ibraahim inuu ka wariyey abilaxwas ayaa wuxuu leeyahy acmash inuu ibraahim ibn yaziid anakhaci oo iqatun habtun yursil wayudalis ayaa aan u arkaa inuu ka wariyey can alaswad ibn yaziid annakhaci waa iqatun eh, mukhadram faqiih habt awsaaf adag u leeyahy asaga aswad can caaishata wuxuu ka wariyey radi allahu ta an muminiin qalat waxay tii umuna caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sl mi tukada min leyl habeenka tisca rakcaatin sagaal ragca waa xaalaadha qaar tobani kown way sheegto waa taqaanaan marka xaaladihii iyo wakhtiyada kala duwan waxaa isku dhibin marka qaacidada mutaridka ah oo meel aan kaaga leexanaynin oonan sarato lahayn waxaa weeyaan hadalka qurtubi caleyh raxmat ullah oo ahaa arrinta iyada waxaa lagu xambaarayaa xaaladaha oo xaalad caafimaad xaalad nashaad xaalad safar xaalad mashquul xaalad barwaaqe iyo dhibaato ay jirno wax walba isku aadan yihiin xaaladiya kala duwan sidoo kale iyo wakhtiyada alxaalaat alawqaat ayaa kala duwan halkaas iyo libayaani jawaas hadalkaas aad buu qiimo badan yahay xaqiiqatan maxaa yeele axaadiis markaad aragta todoba iyo muxuu ahaa sagaal iyo tobani kow iyo saddex iyo hal iyo saddex iyo toban iyo shan iyo toban markaad aragto waxaa laga yaaba qofka inuu ziraasa waxay yihiin arrinta waa arrin waxaa weeyaan bannaan xaaladan xaaladda in allintaad gaarsiin karta haddii aad habeenka boqol ragcad gaarsiiso waxaba yaraate lagugu qabsanaa oo dhiba ku sugan malaha tasiru tiscan axsant hadal ajmal kalaamu nacam tasiru oo marka u noqoto mafcuulkii tasiir ay noqonaysaa tiscantaas wa aad u fiican wa aad u fiican wa khayr lakusi waayahay marka hadalkaas qurطubi ayaa wuxuu noqonayaa hadal aad u qiimo badan oo inaan ku dhegnaano ama aan isticmaalno aad ugu qurux badan waayahay baabu kayfa alwitru bixdaa caشharaةa rakca habka toban iyo kow rakca looga witrini sida sida ay tahay uu baabkan u baab yahay xadيث kun todoba boqol iyo lix iy labaatanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam النسي ي أخbarna اسحاq بن maنصور الكwsج wa ثiqة qala xadaثna cبdiرحman الmهدي waa imaamkii qala xadaثna mالك بن أنس بن الهiجرة can الزهري can curوة can caiشha intaba waa taqaanaa radي الlah can umina caiشha وcan abiha وcan الصaxaabة جamيعا وraxima جamيع الruwaaت ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigan waxaa yusallii ma min aleyl habeenka ixdaa caشharata rakcata haweenka rakca wayutiru minha biwaaxida hal ayuu marka ku witrin jiray uma kadibna yadajacu wuxuu saxan jiray calaa shaqihi alayman dhankiis midigta ah waa tii aan soo marnay laakiin dikra اidjaac bacd witri shaad shaadkaas marka waa in waa tii aan daarad ka saarnay oo binaqli inaaca culamaa in shaad maxaa loo dhihi maxaadiida in nabigeena ay u badnayd sal slam inta badan marka laba rakca oo u fajarka ka horaysa oo khayr min addunya wamaa fiiha markuu tukaday inuu saas yar dhihi jiray ay u badnaan jirta xaaladiisa mararka qaarna ay dhacday markuu waterka dukaday kadib uu madax dhigay maxaa diida laa yumnac wax diida lama arka ila laba jeerba waxaa weyaan inuu salaadan dambe soo socota u yara nasta ayuu rabaa ama aqala shay hadda waad aragteen qayluuladoo kale dadka waxay qaylustaa markay qadayaan kadib laakiin qayluda saas ma aha waa qabla duhr sida ugu fiican adoo calooshada faaruq tahay oo waxba ay ku jirin inaad nasaaco ilaahay ku siiy subxana wa tacala qac ka siisa waxay ku taraysaa in maanta o dhan aad nashaad iyo fircooni ku gudato habeenkii oo dhanna muxuua intaad ilaahay kuu qadara aad salaaddii adoo firfircoon aad tukata ayay keenaysaa marka waxay kuleeyihiin waxyaabaha naabka ay yidhahdeen qofka intuu aayar isyara kala jiido isyara kala bixiyo tobankoo daqiiqa shantoo daqiiqa aad kursiga xataa aad jiiftaad yeelisa saas ku yeeli tiraa waxaa kuusoo noqonaa nashaadkii iyo fircoonidii a kuusoo noqoni inay taastaa laga yaaba maadaama salaad fajar iyo khushuuc iyo howlo adag uu u socdo inuu rabo in muxuu ah fircoonidii ay nabigeen usoo noqotay sal l slm inuu rabay waa suuragal xikan badan oo kalena waa laga yaaba inay ku sugan tahay laakiin bacda alwitri mubaasharatan inuu dhigo madaxa iyo markuu labada ragco fajarka dukaday inuu dhigo labadaba inay sugan taha muuqato nabigana ay u badnayd sal slam camalkiisa midaan labada ragca oo salaada fajar ka horeys kadib inuu madax dhigay ilaa bilaal aad ugu imaado yihahdan keenan salaad waa la aqimi saas ayaa muxuu ahaa laga yaaba inay badanta lakin in shuduud lagu xukumata ayada arrinta ayada koleyba aad uma qunno wallah aclam waaya alimaam alalbani aleh raxmat ullah ayaana shuduud hadda ku sheegay waad ujeedaan sidaa weeyaan hy baab اlwitri bialaaثi caشharaةa rakca baab اlwitri witr ayuu baabkan u baabiya bialaaثa caشharaةa rakca toban iyo saddex raka in lagu witriyo inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiya xadiid kun todoba boqol iyo todobiyo labaatanaad waa xadid صaيح isnaada qala imam nas abarna axmed bn xrb الطائي الموصلي وصدوق قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ويا ثقة أحفظ الناس بحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره قال حدثنا أبو معاوية وسومرني عن الأعمش وسليم بن هاب الكاهلي عن عمر بن مرة الجملي وثقة عابد عن يحيى بن الجزار العرني صدوق يتشيع عن أم سلمة رضي الله عنها وضعها أم المؤمنين قالت وحيت أمنا أم سلمة كان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر مد وتر لا إماذا bialaaثa caشharaةa rakca toban iyo saddex rakca mid ku witri ayuu ahaa falamaa kabira goortuu weynaaday wadacufa awtara bitiscin sagaal ayuu nabigana ku witri calayhi salatu slam xaaladihii isbedelkoodii iyo awqaaddii unbaa lagu xambaaraya ishkaal weyn meesha ma yeela baabu lqira'ati xaaladiin waxaa ka mid markuu cursaaday markuusa cursaanin ayaa ka mid a ah. baab qra fi witrka maxaa la arinaya ayuu baabkan u baabiyey baab qra fi kun todoba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas alm akhbarna ibrahim bn yacquub aljawzajani waa iqatun xaafid rumiya binasb inuu mxuu aha aalu yara duri jiray ayaa lagu eh, sheegay raxima allah ljamiic waayah can abi eh, hahay qaala xadaana abu nucmaan muxamed ibn fadl asaduusi asaduusi wa iqaة habt tagayara biaakhirihi qaala xadaثana xamaad ibn slmة waa imaamkii iqaة caabid can caaصim ibn sulayman اأxwal wa iqa can abi mijlas abu mijlas waa laaxiq ibn xumayd waa iqa wax badan waan soo marnay ana abaa musa alashcari waa cabdullahi bn qays alashcari laqad uutiita mizmaar min mazaamiri ali daawuud waa ninkii nabiga dhihi jiray sal ll slm kaana wuxuu ahaaday abu muusa alashcari bayna makata walmadiina magaalada maka iyo magaalada madiina ayuu dhexeeyey fasalla ashaa waa loo xiisaanfilaya maki madiine sidaa koromaha u imaaday ragga aadi jira uxiiseen kuwa kalena xiisooda waaba taagan yahay allahna waafajiya maanteen inaan tagno annagoo nabad qabno ana abuu muusa kaana muxuu bayna makata walmadiinata ayuu muxuu ahaa u dhexeeyey wuxuu tukaday alcashaa ayuu tukaday rakcatayn laba raka ayuu tukaday uma kadibna qaama u istaagay fasalla wuxuu tukaday rakcatan hal rakca u biha uu ku watriyey markuu laba raka cashaa tukaday hal rakcuu ka dabageeyey oo witrka ah faqara'a fiiha wuxuu ku akhri bimiati aayati min anisa suurat nisa boqol aayadood ayaa dabada u qabtay uma qaala wuxuu yidhi maa alowtu kama aanan leexanin oo kama aanan gaabanin an adaca inaan saaro qadamaya labadayda gammadood xayu meel wadaca uu saaray rasul la rasulka slam qadamay labadiis gammadood iyo lugood wa ana anigan aqra'u waxaan akhrinaa bima qara'a bihi rasullahi ayaan akhrina sala allah slam yacni sida uu sheegay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadduu musaafir marba yahay sidaan uu samayn jiri waa tabti aad nabiga samayn jira imaan sameeyey war kalemaba yeele saas ayuu leeyahy radi allahu tacala canhu arda xadikan wa xadid saxiix marka haddii aad musaafir tahay markaad labada cishaa qac iska siisa hal ragca bes qac kasii kadibna wax alla wixii aad dukan jirtay haddii aad dukan jirtay habeenkii boqol ragca iyo haddii ay toban iyo shan ku ahayd iyo haddii ay muxuu ahaa ku ahayd e, soddon iyo lix iyo haddii ay labaatan iyo ko ku ahayd inay ku ahaan jirtay intiio kaamila lagu qori maxaa yeel musaafiraat waana xadiid saxiix oo nabigeena ka sugan sala allahu alayhi waaalihi wasalem arrinka asaga nawcun aakhara nooc kale oo min alqira'at fi lwitr witrka inta haddaan soo marnay oo suurat suurat الnisa boqol ayadoo ka mid ah witrka in lagu akriyo waa waarid waa ujeedaan nooc kale ayaa halkan uu sheegaya xadid kun todoba boqol iyo sagaal labatan ad xadid saxiixa qaala alimam nas alي mt abarna moxamed ibn xusein ibn ibrahim ibn ishkaab miyaa idiin qoran shiinka ma reebanya ma reeban mise kor dhaban ahi wa moxamed ibn xusein ibn ibrahim ibn ishkaab النasaaئي waa saduuq qaala anba'ana moxamed ibn abi cubaydata ninkaas moxamed ibn abi cubayda waa iqa qaala xadaثana abi abihi waxaa weeyaan ibn abi cubaydahaas waxaa la yihahda cabdilmalik ibn macan ayaa la yihahdaa albalki albalki weeyaan cafwan cafulbaki maaha waa cabdimalik ibn macan waa iqa cafwan cabdimalik ibn macan waa iqa can ilacmash waa sulayman ibn hiiraan can طalxa ibnu musarif ibnu camr alyaami waa qaari faadil waaya can dar abu dar unbaa taqaanana darna bal hala qabta darkaas marka waxaa la yihahdaa dar ibn cabdillaahi ibnu zuraara ahi almurhabi waa caabid can saciid ibn ibn cabdiraxmaan ibn abza waa xalay ayaan soo marnay can abihi abis cbdiraman ibn abza waa saxaabi yar can ubay ibnu kacbin sayid اlqura alkhasraj اlansaari radi allahu ta arda qal wuxuu yidhi ubay ibnu kacb kaana wuxuu ada rasul rasulka sal l slm yaqra'u mid akhri fi lwitri bisabix isma rabbika lacala kow waqul yaa ayuha alkaafiruun laba waqul huwa allahu axad ayuu akhrin jiray faida sallama markuu salaama naqsad qaala wuxuu dhihi jiray subxaana almeliki اlquduus alaaa maraat ayuu dhihi jiray waa tii aan soo marnay o tan dambe inuu codkiis kor ugu qaadi jiray aan soo marnay weeyaan kun toddoba boqol iyo toddobaatan xadiiska ah waa xadiid saxiix qaala imam nasa mt abarna yaxya ibnu muusa albalkhi waa khata ninka loo yaqaanay waa iqa qaala xadaثana cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibnu sacd alrazi almuqri waa iqa qaala xadaثana abu jacfar arazi abu jacfar ninka la yihahdo alrazi magacii waxaa la yihah ciisa ibnu abi ciisa mahaana waa mxuuha loo yaqaanaa التmيمي mولاaهم weyaan waa صدوq سيء الحفظ an zubayd ibn xaari ilyaamin wa waa iqatun tabtun caabid wa طalxa ibn sarif waan soo marnay can dar haddaan soo marnay can saciid ibn cabdiraxman bn abza can abiihi can ubay ibni kacbin radia allaahu canhu waraxima jamiic ruwat qaala wuxuu yidhi ubay ibn kacb kaana wuxuu ada rasul la sal sl slam yutiru mid witir la imaan rabbi sabix isma rabbika laclaa waqul ya alkaafiruuna qul wallahu axad khaalafahumaa waxaa khilaafay xusayn ayaa khilaafay farawaahu wuxuu ka wari can dar ayuu ka wariyey can cabdiraxman bin abza ayuu ka wariyey can abiihi can اnabiy sala اllahu calayh waali waslm habka uu u wariyey ninka la yidhaahdo muxuu ahaa xusein waxaa khilaafay sidaan si khilaafsan ayuu xuseenku wariyey waana noo imaan doona insha allah tabarak wataala xadid kun todob boqol ko iyo soddonaad wa xadid saxiixa xagga ruwaadun baa laga hadlaya xagga matniga mar lagama hadlay waxa laga hadlaya waxaa weeyaan sanadka mid mid baa bixi midna waa soo geli amaba mid baa la bixini laba loo dhexeeyey ayaa iyagay waxay iska warinaan wax dhibaato aho muxuu u keenaa xadiidkana ma lahan ragga maxaa yeele waxaa dhacaysa inuu marka kan soo gaaray oo xadiid ka wariyey ninkii uu ka sii warina uu nool yahay kadibna ay dhacda ninkii waasitadaha udhexey meesha inuu ka baxo toos ninka ugu wariyey wax dhibaato kusugan ma lahan hadduusan mudalis ahayn ninka oo muxuu ahaa cancanana uusan ku warinin iyo w la midka ah muhim hadduu ku warinin waaya xadiid kun todoba boqol iyo ko iy soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alay abarna alxasan ibnu qazcata alhashimi waa saduuq صدوq عن xuseين بن نmayr الwاسطي laa bأسa bه وrumiya بالنصب عن xuseين بن cabدالرحمن السلمي wa ثiqة تغayra في الآkhir أو في آkhirihi عن dr عن بن cabدالرحمن بن أبزة wa سعيid عن أbيهi أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وaلiه وسلم kaana rasuulkan waa yqرأ mid akhriyo ma arkaysaan meeshan yaa horaan yaa ku jiray ibn abza iyo nabiga udhexey sal l slm xadiidka hore yaa udhexeey ubay ibnu kacab ayaa udheeeyey halkaan ubay maku jira ma yeelin soo arkaysaan ibn abza ee toos nabigan ugu warran sal an abihi ana rasul sl sl kan rasulkan wuxuu yaqra min takhriif ilwitri salaada witrkaas bisabix isma rabbika alcala waqul yaa ayuha alkaafiruun qul wallahu axad waaye xadiidka ama baabu dikri اlikhtilaaf calaa shucbata fiih baabu dikri اlikhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheega ayuu baabkan u baab calaa shucbata shucba laisku khilaafa fiihi fii hada alxadiid xadiidkan ka warrama witrka Eh, waxaa lagu akhrina sabixisme iyo qulyaalkaafiriin iyo qul wallah axad shucbo warinta eh, muxuu ahaa laga wariyey khilaafka laisku khilaafay laakiin sida saxda ah shucbo ma ahan ninka laisku khilaafay waa dar ninka laisku khilaafay waa dar ee shucbo ma aha eh, maxaa yeelay dar ayaa wuxuu wariyey shucbo ayuu ka wariyey dar ayaa wuxuu ka wariyey muxuu ahaa dar ayaa wuxuu ka wariyey ninka cafwan waaa shucba wuxuu ka wariyey salama ibnu kuhayl ayuu ka wariyey kow salama ibnu kuhayl waxaa la jiray zubayd ibn xaari ayaa la jiray labadoodu ayaa wariyey oo shucba ayaa ka wariyey labadooduna waxay ka wariyeen dar ayay ka wariyeen darna wuxuu ka wariyey ka wariyey saciid ibnu abza ayuu ka wariyey marka waxaa khilaafay almansuur ibn muctamir ayaa khilaafay oo wuxuu ka wariyey salma ibnu kuhayl keligiis kow meeshii yaa ka baxay yaa ka baxay ya markaad ka baxay isagii zubayd ayaa ka baxay markuu zubayd meesha ka baxay waxaa weeyaan oo keligii salamo keligii ka wariyey wuxuu ka wariyey ibn cabdiraxmaan oo saciid ibn abza meesha wuxuu ka saaray marka darna daaqaduu ka tuuray darna daaqaduu ka tuuray waaya markuu dar daaqada ka tuuray waxaa dar marka arrinta ayada muxuu ahaa in daaqadda laga tuura ku raacay nin la yidhah moxamed ibnu juxaadata la yidhahd ayaa muxuu ahaa ku raacay zubayd ayuu ka wari sidaas oo kale ikhtilaafkan marka noocaana ah, xadiidka waxa uu dhimaa haba yaraatee lamaarka wax ishkaal ah maxaa yeele rag ayagoo is soo gaareen mucaasiriin bay wada ahayeen hadduu waasitadii meesha ka baxay labadan inay is arkeen ayaa meesha a muuqata wallahu aclam waaya xadiid kun toddoba boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam nas akhbarna camr ibnu yaziid aljarmi wa saduq qaala xadaثana bahz ibnu asad alcami wa iqatu tabt qaala xadaثana shucba ibn xajaaj waa imaamkii can salmt ibn kuhayl alxadrami wa iqa can zubayd wa zubayd ibn xaariث alyami wa iqaة caabid can dar isna waan soo marnay ibn cabdiraxmaan waa saciidkii ibn abza can abihi ana rasuula اllahi sal ا slm kaana wuxuu rasuulkeena yuutiru mid witr la imaado bisabix isma rabbika laclى wqul ya ayuha alkaafiruun qul hu allah axad wakaana wuxuu ah yaqul mid ida slma subxaana malik اlquduus ثalaaثa wayarfacu sawtahu bالثaaliثة aji nuur mujada uu jiiday meesha waa ka baxday yaiilday marka maxay noqotay wayarfacu sawtahu bثaaliثة nacam axsanta masale minhaaj lama hor soo dhihi jirin waay xadid kun todoba boqol iyo soddon sadexad waa xadid saxiixa qala imam nas akhbarna moxamed ibn cabdilcla aلsancani wa iqat xaafid qala xadaثana khaalid ibn xaariث alhujaymi wa iqat tabt qala xadaثana shucba waa imaamkii qala akhbarnii salamata وزubayd can dar ragga kulli waa taqan hadda soo marteen can cabdiرaحman ibn abza can cabdiرaحmaan ibn cabdiرaحman ibn abza can cabdiرaحman ibn abza radi الlahu ta ada ana rasul rasulka sl sl kana rasulkan wuxuu yaqro mid akhriya fi lwitri witrka bisabix isma rabika alclى wqul ya ayuha الkafiruun qul huwa uma yaqulu ida slma subxana اlmلك الqudus wayarfacu bisubxana اlmلك الqudus sawtahu bالثaaliثة rawahu mansuur ayaa wariyey waa ariiqi labaad mukhaalafadii u sheegi rabaa inta hore waa ka soo baxnay wayarfacu sawtahu biaalia warka waa dhamaaday waa xirmay halkaa marka mukhaalafadii uu baabaystay oo dikr ikhtilaaf calaa shucbata u yidhi calaa darna annaga aan u bedelnay muxuu aha sida suganna ah rawaahu mansuur can salma ibnu kuhayl ayuu ka wariyey walam yadkur daran muu sheegin qabso marka ya marka kudheg waa kan xadii soo sod xadii kun todoba boqol iyo afar iyo sodonaad waa xadii saxiixa qaala imam ns abarna maxamed ibn qudaamat almasisi wa iqatun can jarir bn cabdilxamiid اdabi wa iqatun habt can mansuur muctamir wa iqatun habt can salmat ibni kuhayl alxadrami wa iqa can saciid ibn cabdiraxmaan ibn abza waxaa weeyaan wa iqa can abihi wa صaxaabi saqiir radi allah ta ada qal wuxuu yidhi cabdiraman ibn abza kaana wuxuu aha rasul s yutru bi sabix ismi rabbika alcla wqul ya lkafiruun qul wallah axad waida salama wafaraqa uu ka faaruqa qaala wuxuu dhihi subxana maliki lqudus alaaan awala fi taalia ayuu dheereeyey kor codka wey wax dheerayna marka waad arkaysaan marka salam ibnu kuhayl meeshii horaan ay wada joogeen zubaydi meesha zubaydi ma joogo saciid ibnu cabdiraxmaan ibnu abs ayuu ka wariyey meesha marka maxaa ka baxay darna meeshuu ka dhacay darna meeshu kuma jiro can abihi waka xadiidka marka wuuu kule warawah waxaa wariye almalik cabdilmalik ibnu sulaymaan ibnu abi sulaymaan can zubayd ah, walam yadkur daran muu sheegin muusan sheegin waa waxaa weeyaan isna waa baab kale xadii kun todoba boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis صaxiixa الأحdب wa ثiqة xاaفظ qال xadثna cabdالmلك بن أbي سulayman cabdimلك بن أbي سulayman magaciisa waxaa la yihahda maysرة abi sulaymanka cabdimلك la garay ibn abi sulaymanka ninka la yihahdo magaci waxaa la yihahdaa maysرة alcarzami wa saduuq lahu awhaam can zubayd can saciid ibn cabdiraxmaan ibn abza can abiihi radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi ibnu abza cabdiraxmaan kaana wuxuu ada rasul la rasulka sal yutiru mid utirlmaada bisabix isma rabbika laclaa waqul ya alkaafiruun qul allahu axad rawaahu moxamed ibnu juxaadata can zabiid ayuu ka wariyey zubayd ayuu ka wariyey walam yadkur muusan sheegin meeshaan zabiid ayuu yiri maalkiisan bidami za zada hala godo walam yadkur muusan sheegin daran muusan sheegin waa xadiidka soo socda isna xadiidkan todoba boqol iyo lix iyo soddonaad waa macaanida amaba alfaadda xadiidka iyo macaaniduu xambaarsan yahay isbedel ma lahan sabixisma rabbika alaclaa qul huwa allahu axad cafwan qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad saddexda u dambeeya iyadaa lagu akhrina labadan suurat اlikhlaas iyo suuradda kale oo suurat alkaafiruun labadaas suuradood waxaa weeyaan waardiye waa waardiye qofka waxay waardiyeynayaan mas'ala yihahda masأalaة alwalaa wاlbara qul yaa ayuha اlkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun waxaad adinka caabudaysaan aniga ma caabudaayo weligiin addiin alibraahimiya yahuudi keena nasraaniga keena islaamka keena haddaan rabaan buudiga xataa kusoo dara kusoo dara inta marka qaybta waxaa ku tukana kristanka inta yahuudda ku tukani inta muslimiinta ku tukani buudiyiinta ku tukanayaan waa wax hadda ay wadaan wixii nabi moxamed sal allahu alayh wali waslm bud rabaka nacbud rabbaka yowma aw xiinan wacbud rabbana yo nacam ayadda nacam ha maya iyaga waxay codsadeen gaaladii suuratlkaafiruun ayaan ayaan muxuu ahaa dib ugu yar noqday <laughs> n taraabiiy marka eh, waxay yidhaahdeen maxamedo waadna dhibtay naftaad noo keentay kadeed aad nagu noqoto ilahay halka anaga wa ka sheegi waadna rafaadisay marka waxaad yeelaysaa annaga ilaahayga annaga caabud aanan wada caabudna hal maanin oon isku tulina oon isugu tagna dadka beeraleyda waa yaqaanan goobka mataqaana goobka ya aan wada goobina ma garateen aan goobina cibaadada maalinta kalena waxaa weeyaan adiga muxuu ahaa mana aan kula goobina cibaadadaadna marna la goobi halkaas ay soo istaageen ilahi wuxuu soo dii subxana watacaala qul kaali kaali waxaad ku tidhahdaa gaaloy bini aadan xataa lama dhihinya gaaloy qul yaa ayuha alkaafiruun gaaloy laa acbudu maa tacbuduun waxaad caabudaysan ani horta ma caabuda qabsada laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud rabbiga abulcizahan caabuda abadan kuwa adiga muxuu ahaa caabuda ma tihiin beenbeenaad wadaan khiyaanowa min shirki inta ku wato ilaa ducaabudama soconi waa been walaa ana caabidun anigana mid caabuda ma ihi maa cabadtum waxaad idinka caabudaysaan u fadhidaan haba ka yaabe walaa antum caabiduuna maa acbud maxaa loo soo celina martaan intaas marka la mari laguma dayne lakum diinukum ay baailukum baailkiinaad leedihin weliya ayagaa diin u haysta mogta waliya diin ana diintaydan le marka suuraة alkaafiruun masأalaة اlwalaa wاlbara qofkii raba inuu ka dhergo suuradda ayada daa'ima ku dhegnaada lidalika xikmadda ku sugan maayt xikmadda ku sugan witirka waa waxa marka faraaidka fariidada laga tago cibaada salaadoo lala imaado ugu fadliga badan witrka wa lidalika rabbigan subxaanaه wa tacaala waxaa kaloo ayadna la mid ah salaada ka horeysa labada ragca khayru min adunya wamaa fiiha nabig ugu tilmam sal l oo salaada fajr ka horeysa ayadna labada suura waa lagu akrinaya waxaa waardiye laga laga mxuu ahaa inaad ka qabata lagu faraya masalaة alwala walbara inaad isku mxuu ahay milmaan gaal iyo muslim cibaado iyo diin adduunyo aan wada shaqaysteen adduunyo nabigeena sal slm maata wadircuhu marhuunu cinda yahuudiy ishkaal ma laha wixii adduunyaa ah. laakiin diin ma noqoto lakum diinukum weliya diin abadan laakiin diin ibraahimiya iyo meela la iskugu keena iyo waxaas baailka ah waxaa weeyaan waa baail qul jaءa alxaqu wazahaqa اlbaailu ina albaطila kana zahuqa faصbir ina wacd اllahi xaq walaa ystakhifanaka aladiina laa yuqinuun falaa yaqrurka taqalubuhum fi lbilaad qofka muminka waa inaa xasaanadaas dhankaas haysto oo baabka isaga baab loo dhawaada maahan haddii taas lagaa galo allah ku naxariisto bala kugu dhacday nasal alla asalama alcaafiya suurat اlikhlaas maaba taqaanaa oo ulu اqur'an ay udhigantaa waxay ugu dhigantaa tawxiidkay ka hadlaysaa tawxiidkii masala culamaa walbanana waxaa weyaan samiima tawxiidka kamidta marka baabka isaga aad aan u ilaashano ilahayna diinteena hanoo ilaaliyo waaya hay marka ikhtilaafkan la sheega ikhtilaafkan hadda oo muxuu ahaa waa ruwaadam oo yani wax taabana nuxurka iyo jawharka xadiidka taabana ma ahan iyo witerka wixii lagu akrina taabana ma ahan waay xadiidkan joogna kun iyo xadii kun todoba boqol iyo iyo lix iyo soddon waa xadiid صaxiixa qala imam nas abarna cimran ibn musa alfazari leyثi wa saduq qala xadaثna cabdاlwariث ibn saciid dakwan cambri wa iqaة tabt qala xadaثna moxamed ibnu juxaadata alawdi wa iqa can zubayt aan soo marnay ibna abza can abiihi waa saxaabigii yaraa radia allahu taala arda qaal wuxuu yidhi cabdiraxmaan bin abza kaana wuxuu aaday rasuula rasulka a sal slm yutiru mid utir la imaada bisabix isma rabbika laclaa waqul ya ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad faida faraqa min asalaa markuu nabigeena salaadan amay alai sl slam qal wuxuu dhihi subxaana almaliki alquduus talaaa maraat caawa waa iska iska dulwar marwa dhibba ma lahan waa bilowgii ilaa nihaayada inteeda badan barwaaqii khayr iska dhah xadii kun todoba boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nas ali mt abarna axmed ibn moxamed ibn ubayd cubaydilah athaqri wa iqatun caabid qala xadaana shucayba ibnu xarb almadaaini iqatun caabid almadani ha umalayn madaini weeyaan can malik ibn miqwal eh, wa iqatun dabt can zubayd alyamin weeyaan ibn abza can abihi saxaabigii radia allahu ta arda qala wuxuu yidhi ibn abza kaana rasu s yaqr mid akhri fi witri bisabix isma rabbika laclaa waqul ya alkaafiruun qul wallahu axad xadiid kun todoba boqol iyo sideed iyo soddobaad waa xadiid saxiix qaala imam nasaai akhbarna axmed ibn sulayman arahaawi bidami ra waa iqa xaafid qaala xadaana yaxya ibn aadam wa iqatun xaafid qaala xadaana malik ibn miqbal weyaan wa iqatun tabt can zulaydi can dar can ibn abza mursal weyaan waqad rawaahu caطa ibnu saab ayaa wariyey can saciid ibn cabdiraxmaan ibna abza can abihi ayuu ka wariyey sidaa weyaan markuu le can ibna abza mursal maxayt ninkan dar ah ayaa waxaa weeyaan bedelkii uu mari lahaa uu mari lahaa afwan ninka ibna abzag intuu muxuu ahaa aabbihii mari lahaa ayuu toos nabigeena ula aaday sal slam saciid ayaa saciidna nabiga sooma gaarin alah slat slam marka mursal xadiidka mursal ayuu ka dhigay laakiin arrinta iyada waba kama dhibaysa lafdiga xadiidka iyo axaadiis aan soo marnay waa hal shay calaa hada asaas marka wax ishkaal oo ku sugan ma laha weeyaan waqad rawaahu caطaa ibnu saab ayaa wariyey can saciid ibni cabdiraxmaan ibni abza can nabihi ayuu ka wariyey waana ka noo imaan doona una dambeeya cashirkeena cawa in sha allahu tabarak wa tacala xadid kun todoba boqol iyo sagaali sodoo xadid saxiixa xadid saxiixa qaala imam nas alي mt abarna cabdullahi ibn الصbax alcaطar wa iqa qala xadaثna xasan ibn xabiib الtamimi laa ba'sa bihi qala xadaثna rawx ibn اqasim الtamimi wa iqaة xaafid can caطa ibn saa'ib athaqafi saduq اkhtalط markii dambe can saciid bn cabdiraxman bn abza wa iqa can abihi abiis cabdiraxman bn abza wa صaxaabi saqiir radi allahu ta arda ana rasul rasulk sal slm kan rasulkan wuxuu yaqra'u fi lwitri mid ku akhriya ayuu ahaa bismi rabbika alclaa waqul ya alkafirun qul huwa allahu axad intaas ayuu casharka caaw ku gabagaboobay marka wax su-aal ah haddii ay jiraan in sha allahu tabaaraka watacaala ahlan wasahlan haddii ay jirina su-aashayda diyaar ah marka ah. baabu dikr اkhtilaaf calaa malik ibn miqwal ha axsanta waa sheegaya ha baaraka allah fiik waa un nafsa shay laakiin wuxuu kuu sheegayaa ruwaadda qaar in mararka qaar ay qaar mursalnimo ku wariyeen qaarna ay ku wariyeen muxuu ahaa isagoo xiriira xadiidkii oo saxaabiga ku jira qaar wuxuu kuu sheegayaa in qof uu ka maqnaa qaarna waxaa weeyaan wuxuu kuu sheegayaa in ay laba raawi ay isla wariyeen marna uu keligii yahay marka waa wax sinaa xadiiiya ku saabsan laakiin wax lafdiga xadiidka iyo macaanidiisa iyo xukunkiisa taabana ama matnigiisa ma aha weyaan naam fadal adiga adiga lagu weydiinay sheekh muuse hay fadl ikhlaaska suurat اlikhlaaska waxba kama aqan masalada waxay ku qotontaa masaladii ahayd qofka markuu dhinto qur'aanka haddii lagu akriyo ma gaarayaa mise ma gaaraya alimam shaafi wuxuu leeyay wax gaara lama arka wax gaara haba yaraatee oo qur-aan ah ma jiran ayuu qabaa imaamku marka meel walba ku raacna saa weyaan aleyh ramat اllah naam amiir mminin fi xadii eh, asal ahaan marka la ilaaqa wuxuu ku dhaca alimaam bukhaari rag kale oo marka amiir muminiin fi xadiid gaarayna way jiraan oo ka mid yahay sufyaan ibnu eh, athawri oo kale way jiraan marka dad kooban oo amat aljar watacdiil ay martabada u sarey u qoreen ayaa jira lakiin labadanin taqriiban waa ragga aadka loo dhihi karo magaca isaga martaba ka saraysa oo lagu sheegi karo qof muxadina ma laha amiir mmn adi haddii la yihahdo khalaas war waa dhammaaday xaafidka ya a amiirmuminin lama dhaha isaga xaafid ibn xajar ayaa la yihahdaa marka eh, khaatimat alxufaad ay qaar ku sheegaan lakin xufaad kaloo ka dambeysa way jiraan shaki ma lahan hadda laftirkeeda xarameynka eh, sheekh la yihahdo yaxya ibn yaxya yaya ayuu dacwo badan ka waday sagaaشhamey ilaa hadda ilaa dadkaas isaga inuu ka tirsan yaad umalaynaysaa yani madiinu degan yahay laakiin maa sha allah dhallinyarada markay jaamacada yimaadaan raggaas aad buu muxuuaha ugu dadaalaa ninkaas waa yaxya yaxya waa nin murabbi ah oona sheekh oona doctoorah ninkan kalena waxaa waa muxadid waa ninkan hadda marna maka marna dhankan kale ayuu jiraa oo muxuu aha wuxuu aadaa dhankan najdi xaggeedna uu jiraa ninka marka xadiid lagu yaqaana waa ninka yaxya yaxyagaas ninkaas marka markaad aragto waa yaabi dhallinyarada ugu xadiisay markaad aragto waad yaabi waa dee dad maasha allah tabaaraka araxmaan marka dad xufaad way jirayaan yani ma dhammaanaysa laakiin martabadaasaan la gaarayni naam fadal ha Eh, khayr loo siiyo eh, masalada ayada horta asal ahaan eh, salaada waxa u dambeeya oo la tukada wixiiba labada ragco fajarka ka horeeya inay witr ahaato saasa asala nabiganana saas uu ah. samayn jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam laakiin xaaladihii dambe markuu culsaaday ayaa waxbaa isbedelay bedelkii uu tobani kow ragca dukan jiray sagaal ayuu u degey xitaa toddoba ayaad markuu u degey xilliga asagaa marka waxaa markuu intaas taagni ku tukada ood weliba watarka taagni ku tukada inuu labada ragc gadaal ka raaciyo ayaa dhici jirtay laakiin annaga eh, sida asalka hedajaadada oo la yaqaana waa in watarka uu noo dambeeyo wax watar ka dambeeya ay noqdaan labada ragca oo nabigan ku tilmay sal slam khayru min addunya wamaa fiiha sidaas unbaa koleyba muuqato wallahu aclam hmm, nacam xaaji nuur waxaa ugu sareeya xadaana weliba xadaanii aa ka sii fiican markii aad tia xadaanii aad tiado ood ya anigu ii warrame wa markuu xadaana yidhahdana waa la wada fadhiyaa akhbaranaa marka laba akhbarana xadaana maxay kale yihiin culimada qaar waxay leeyihin waa hal shay akhbarana hadduu yihahda iyo hadduu xadaana yihahda qaar waxay maya akhbaranaada waxaa soo geli karto ijaazatan soo geli karta lakin xadatana ayada ma lahan haba yaraatee meel laga geli kara ma lahan amba'anaadan ayadan iyo akhbaarnaada waa weliba amba'anaada kasii yara hal tallaaboo yaroo ka yara hoosays ama waa lamid a xadaanii xadaana akhbarana akhbaranii mxuu ahaa adig kale jamac ka dhig ama mufrad lakin xadaana akhbarana amba'ana saasay u kala hoosayaan a hi nacam waa acni ha saxiix axsanta mas'aladaas horta waxaa muhiim in la ogaado raggan ruwaadda ah markii xadiid laga warina oo sunanka iyo saxiixinka uu soo gala qofkaas isaga ah horta waa in been uu nadiif ka yahay hadduu xataa ku yar mutair ku yar saamoobay tashayuc amaba irjaa amaba masalada qadarka amaba nasbiga oo alobeyt xogoo la yar xusulleeya hadduu howlahaas xitaa waxay ku yar jiraan diyaanadiisa waa mutadayin ahluddiin waa number one waa inuu noqdo qofka isaga ah cadaalad cadaalad ay ka rabaysa inuu been sheega iyo ama waxaas hadal ma laha waxaa weeyaan ninka marka markuu saa yahay aragtid waa lagu kala duunaan karaa tashayuc oo laga sheekaynana midkaan rafdiga oo hadda oo taqaanaan ma ahan waa tashayuc maraaxishiisa kore oo in aalubeytka jacayl yar ziyaado loo muujiye midkaan hadda laga hadla oo rafdiga iyo kufriga iyo zandaqada iyo belada xambaarsan kaas lagama hadlayo markaa tashayucaad aragta waa khafiif yani nawca ma mararka qaar waa dhacaysa abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali sooma labada layskuma haayo in abubakr iyo cumar ay horeeyaan laakiin cumaan iyo waxaa laga yaaba imrada iyo amiirnimada cumaanna lama duray laakiin fadliga waxay leeyihiin waxaa yara sareeya cali amiirnimada inuu mxuu isaga mudan yahan kama hadlayaan tashayuca marka lagu arkaa meelahaas waa qadarka waa nafsa shay waxyaabo khafiifa ah oo fudud oo xadiidkan aanan taabanayni waa ninkana xadiidka warinta aad warina waxaa la huba muctaqadkaas uu qabo inuusan saamaynaynin lidalik waxay dhahaan qofka mubtadica hal yurwa minhu aw laa yurwa markii laisweydi waxaa lahaa in rawaa xadiiثa yuؤayidu bidcatahu falaa yuqbal ninku ahlu diin laakiin xadii taageera bidcadii aad aaminsanay qadarkii amaba khuruujkii amaba waxaa weeyaan eh, tashayuci amaba wixii lamid kahay ama irjaagii hadduu wariyo markaas waa la tuhmi lakiin iska salaad ilaahay wariyo islaamkii uu la mid yahay isagana waa cadaalad waxaa waa nin mamuun ah haakada ahludiin waa la yaqaana xoogaho waba u yarlaaban oo yani mgt waa ajiib wa hadda aimadan anaga eh, aimadeenna qaar baa oo weliba aan wax ka qaadano oon aad u jecelnahay waxbaa ku yar jira marka ilahayna waxa uu kale insha allahu tacaala iska tuuri marka tashayuca laga hadlaa ma aha midkaan hadda madaxaad isku soo dhicin waa kuwaan imtixaanka ma aha khawaarijta kuso khawaarijta kuwa hore kuwaan damba beenaalayaal ay noqdeen laakiin kuwii hore beenta ma sheegi jirin aslan qofka duu been sheegaal u arkaanba nin been qofka duu been sheegaal u arkaa ma been ku sheegay xadiiska nabigeed ha ka yaabin marka taqriiban tashayucaas i baabka la sheegaa oo waxyaaba noocaas ku saabsan wallahu aclam hmm? oo maalan sagaalka iyo saaciy awlaas in taraaوixda loo dukada tahajudka la raacay hmm. Hmm. Eh, inay soo aroorin la <laughs> horta horta haddii mogta dood sideedaba un wax walbaa lagu doodi karaa walaa xawla waxbaa ka hoos jiro somayli soomaalida <laughs> marka dood waa iska badan tahay hadda xaramka marka madiine aan joognay waxaan garanayaa ardayda jaamacadda madiine dhiganaysa iyo dadka weliba rag badan oo wadaadda ah markuu imaamka dukado tobani ko markuu sideed raka tukado imamka hore laba imaam labaatan iyo ko raka la tukani labaatan iyo waa la tukani saddex raka ayaa la tukani wax ku shugoo ishkaal dhib ku suganna ma laha xarameynkaa laga tukada masaajid sacuudiga oo kale kulli waxaa laga tukadaa tobani ko laakiin labada xaram waxaa laga tukadaa labaatan iyo saddex ardayda marka marka ay sideedda tukadaan fag jaamica moscow sidaas soo mogdi labaatan iyo saddexa lagu tukadaa marka ragga reer magaalka reer baladka beledka mxuu ahaa iska raba inay iska yarqaxweeyaan sideeday qac ka siinayaan toban iyo dhowr daqiiqo ama labaatan daqiiqo weyan kadibna maqaayaddan jaafa iyo meelahaas aan iska fadhiisanayo aayar lagu qaxweyni ilaa afar sac la fadhini war adig adduunka xirmaanka weyn miyaad aragtay weligii qofki inuu mxuu ahaa salaad ilaahay oo lagu jiro ka soo tago kadibna jaafa iha oo naaqaawan ay ka adeegayso u dhex fadhiisto oo salaadda kusug waa imtixaan mogta xaqiiqatan waxyaabaha xirmaanka oo qofka ilaahay uu marka waxaan kala jeedaa sheekh cabdilmuxsen cabaad oo culimada xaramka jaamic alislamiya qof ugu horrey oo gala oo muxuu ahaa kuliyad shariica bismi illaahi qorasay macallinka ugu horrey o gala haddana xarab ka dhiga waa waayeel sheekh cabdirasaaq albadr oo muxuuaha wiilkiisa oo nin aad asna aqoon badanaa jiro kuwa ayse dhaleen waa caailo ahlu ah. waana sheekh annaga oo muxuu aha sunanka saxiinka ragga aan ka soo akhrisan ka mid yahay xafidahu llah sheekha marka masaladaasa la weydiiy markaasu yidhi warcaana beelooyin say waxan ka yihin say waxan ka yihiin xadiidkii xataa maxasuusan weydeen man صalى maعa اimaam aw qaama maعa اimaam xatىa yansarif kutiba lahu qiyaamu layla imaamka laga hadla ma ahan naftiisa ma ahan waa salaadii ilaa laga salanoqsado marka fahamkiisuna kuqalo an wuxuu dhahay waxaad gelaysaan salaada islaamka la dhamaysto muslimiinta la dhamaysta kadibna ajarka ad heshaanay yaa ka dhegaysanay dee boqol iyo toban horta quraan kaan aqaana kaama akrisanaya ka adag mogta marka calumuum waxaan kala jeedaa qofka soddon iyo haduu tukada haduu labaatan iyo ko tukada haduu mxuu ahaay tarawix tahajud isku dara ahamu shay yuusan witerka witerka laba witer ay noqon naqdiga habeenoo ka hadlay inuu samayn waa baab kale waana masale iska farci aho haddii xataa qof mid uu ku dhego yidhahda lama tukana u yihahdo xijiyaha la istaaga lama daba ordayo hay allah garab galo maalihi masaaisha oo laisku jijiida ma aha waa masaaisha aadka basiidka oo qofka aalib cilmiga loo baahan yahay inuu waxyaabahaas waqtigiis ku luminin waxyaabaha yasuuqa fiiha khilaaf waxay dhahaan culimada oon ishkaal weyn aan lahayn insha allah tabarak watacala nacam fadal waa ku siinaya fadal xadiidka mutafaq aleyhiga ah. waa su-aal adag ba runti marka axaadiista mutafaqa ah qaaliban horta waxaa loola jeedaa bukhaari iyo muslim xadiidka ay isla wariyaan oyna kaga midaysan yihiin raawiga abu hurayra ayaa xadiidkan wari lafdigiisu ku wariyey bukhaari ayaa soo saaray muslimuna soo saaray xadiidkaas marka waxaa la yihahdaa muttafaqu calayh ayaa la yihahdaa marna waxay dhahaan akhrajahu shaykhaan marna waaba cadeeyaano mxuu akhrajahu buhaari wa muslim aw rawahu buhari wa muslim ay dhahaan marka laakiin axaadiista ayada inta saxaabiyo inta mutafaq soo saartay ma aqaan anig laa arif allahu alam a waa kami waa isku waafaqeen waa isku raaceen isku raaceen waa fadl a mas'alada ayada kolleyba hadd intaan soo soconnan soo ordaynay wax badanaan soo marnay gacan weyn kuma hayno inuu nabigeena sal اllahu alay waslm waan haynaa in isagoo musaafir ah sunan muطlaqa inuu raaxilada korkeeda ku tukan jiray waa wax oo mutawashib mutawaatir wa yani aad mashhuur wa aan kala jeeda wax la yaqaano wa laakiin inuu qiyaamu sidiis u dukan jiray witrna liskuma haya nabiga dukan jiray oo haddaan soo marnayo waad arkayseen ninkii labadii gomadood ma dhaafa yidhi oo la taagnaa sooma arkayni oo hal ragca qac ka sii witer laiskuma hay ragcataynkan oo salaada fajarna inuu nabigeenna joogtayn jiray ayadna laiskuma hay laakiin rawaatibta kale kow iyo qiyaamuleylka masalada waa masale aqlab alculamaa iyo jamhuur اlculamaa iyo inta hadda aan kolleyba un hadda aan wax ka fahmayno aan nabigeenna aan dhaqan u ahayn caado rasmia ah uma ahayn haddii xaalado la arka yacni mucayan waa gooni laakiin uma ahayn joogta wallah aclam fadl ha ha ha yani calى shart الbukhaari iyo infiraadi muslim waxaa la hormarinaya infiraadi muslim ayaa la hormarina lanna haaliban axaadiista istiicaab horta ma ay sameeyeen axaadiis saxiix oo dhan bukhaari muslim may aruurin laakiin intii ugu un e, badnayd ayay aruuriyeen marka wallahu aclam waa wax nadarka uu kala duwnaan kara oo qaar baa dhihi kara imaam muslim maadaama uu shardi ahaan e, ka yara nugul yahay e, alimaam albukhaari oo xagga soo saaritaanka axaadiista nabigeena sala allahu calayh wali waslm oo agga waxaan kala jeedaa tandiimka iyo tartiibka uu kaga fiican yahay shaki ma lahan laakiin dhanka xadiidka sixadiisa bukhaariya laga hormarya maadaama shardiga bukhaari aan hayno waxay dhihi karaan muslim baa ka hormarayna laakiin maadaama alimaam muslim kitaabkiisa ummaddii talaqathu bilqabuul isagay bukhaari kuwan kaloo shari sheekhayna ay martabada gaaraynin waxaa laga yaaba wallahu aclam sida ii muuqata in muslim la hormarin karo allaahuma axaadiistii alimaam daarqudni sideedda xadiid oo ka hadlay waa baab kale laakiin inta kaleo ka soo hartay wallahu aclam wuxuu u yidhaahdaa calaa sharطi shaykhayn kama soo qaad ninka la yihahdo xaakim eh, oo kale markuu eh, mustadrak saxiixayn u alifay wax badan wuxuu ka hadlaya ha markay ka hadlaan xadii ay uu leeyahay calaa shari shaykhayn u leyahy ona mawduuca ah, hala arka daciifatan waa mawduuca ah, hala arki marka waa baab u yarbaan xogaho in aad loo hubiy nacam axmed haddii ay maalan kaba soo qaad nin ba had axsanta axsanta jaزaka اllah khayr waa akh axmed ayaa xasuusiyey jaزaku اllah khayra masalada in la sheegay ninkan tashayuc inuu ku jiro amaba uu irjaa yar ku jiro amaba nasbi yar uu ku jiro xaalada noocaas markay yimaadaan waxyaabaha ay culimmada mararka qaar u adeegsadaan waa tarjiixaadka hadda nin xadiid uu soo wariyey nin saduuqa uu soo wariyey iyo nin xadiid uu soo wariyey iqatun habt uu soo wariyey haddii uu tacaaruf ka dhaca oy iska hor yimaadaan amaba horta xadiiska hor imaada ma jirto oo sariix adilaala cafwan oo sariixa oona saxiixa oo iska hor imaada ma jirto qur-aankana waaba min baabi awla laakiin annaga fahamka annaga laga yaaba in mararka qaar haddii ay dhacdo marka markaas ooy meel kale lama jamci la awoodi waayo oo lagu qasbanaado in midkoo xaggiisa la aado markaas marka waxaa ku caawini baabka isaga oo ninkii la yidhi xooga waxbaa qud la yarsiiyey ya yukhti iyo muxua yahim iyo midka dhankan kale oo ataa mxu ah, dhankan kale oo tashayuca iyo mudaliska iyo mudalas ah, mudaliska iyo mursalka iyo ragga noocaas lagu yaqaana kuwan kale oo marka oon biyo ay ka dhibcaynin ayaa laga hormarina markaas hada wallah alam naam a a maya hadda ma hayne waa ka dawaakrin jireen kelis baa kor u qaadi jire meeshaad noo wada waa meeshii cadigeed mogta sheekh muuse slogan ma hayno taa iyada nacam fadal aan tukan jirin saxaabada aan tukan jirin Eh, jazaaka allah khayran eh, horta saxaabada waa bashar waa bini aadan dadkaas marka bini aadanka ah qaar baa hurdo weyn oo xataa nabigan uu kula ballama sal allah alay slam in ay waxaa weeyaan ay aynan saaxanin ayagoon utir la imaanin eh, cabdullahi bin amr cabdullahi bin cumar waa tii nabigeena sala allahu alayh wali waslm u nicma arajul cabdullah low kaana yaquumu leyl marka bashar ahayn laakiin aklabka acmaasha khayrka ah saxaabada nabigeena inaanan ku lahaan jirin qeyb waa naadir u ahaa lidaalika waa tii muxuu ahaa u waqaf markay ka hadlayeen nin saxaabada nabigeena sala allahu calayh waali wasalam oo awood lahaa hal nin oo awood lahaa oon waqaf la imaan ma jirin hal nin marka dad waqaf wada dham wada wax wada waqfay masalatulelika tagana dhehna marka maya uma malaynaya wallah aclam midda kale waxaa iyagaa sii caawina waajibay ku ahayd ya ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila waajibay ahayd hal sanoo kaamil ah marka gomdaha laga bararo la kadeedme kadibna ya a calima an sayakuuna minkum marda waakharuuna faqra maa taysar minha ku dhamaatay marka iyaga waxaa sii caawinaya maadaama ay waajib ku ahayd inay wax fududeeyaan waxba ishkaal ma lahan inta ayan kusoo koobaynaha waqtiga ayaa dhamaaday hada wallahu aclam w sala allahu waslm ala abdi rasuuli